muxuyadiin khawaaja luqadda carabiga waa ninka xoolaha leh haddase gaalada iyo waxaasa loo yaqaan tan toddobaad yaa sultaan muxuyadiin tan sideedaad yaa shah muxuyadiin tan sagaalaad yaa qawf kii la gargaarsanayay muxuyadiin tan tobnaad yaa qudba muxuyadiin tan ugu dambaysa yaa sayid saadaat cabdulqaadir muxuyadiin marka intaa tidhaahdo kow iyo tobankaa tilaabo uma yaquulu wuxuu dhahayaa yaa cubaydallaahi aqisnii biidni illaah addoonyarowgii ilaahay oo cabduqaadir ahaayow idanka ilaahay iigu gargaar wa yaa sheekha saqalayni aqisnii midda labaad u fiirso tii hore waa talbiis ibliis waa lagu dhex qarinayaa biidni illaahidaas laakiin tan danba u fiirso wa yaa shaykha saqalayni shaykhii jilka iyo insigow aqisnii wamdubnii fii qadaa'i xawaa'iji ii gargaar oo ii hantiye waxaan ku guto dantii aan ku weydiistay ilahay lama weydiisan caza wajal safxadaa waxay ku taallaa lix iyo afartan iyo toddobiyo afartan haddaan kasaa'idda usoo noqdo waktigu ay u ciriiriya intaa lama akriyo kasaa'iddaa guryaha lagu akriyaa oo la barakaystaa oo mararka qaarkood yacni habeen kastoo arbaca ad og tihiin xoolo lagu qaataa qasiidada koobaad waxaa weeye <clears throat> nadartu bicayni lfikri xaani xadratii xabiiban tajallaa lilquluubi faxanatii qasiidadaas baan ka soo qaadanaya laba bayd keliya waa ka gudbayaa qasiidadaa waxaa ku jirta waa tan koobaade wa amrii amrullaahi in qultu kun yakuun wa kullun biamri illaahi faxkum biqudratii wuxuu yidhi wa amri amarkaygu sheekh cabdiqaadir baaree buu yidhi amarkaygu hee amrullaahi wey amarka ilaahay wey bilahi calaykum bal dhegaysta in qultu haddaan dhaho kun ahow yakun waa ahaanaya amarkaygu waa amarka ilaahay buu waa tashbiih baliiqa weeye ey waa amri ka weeye tashbi tashbiiha noocaana tashbiih baliiq weeye marka amarkaygu waa amrigii ilaahay buu yidhi amarkii ilaahay weye haddaan kun ahow dhaho shayga wuu ahaanayaa buu yidhi sifada ayaa iskale walaalaya qur-aanka ilaahay ku sheegay caza wajal inamaa qawlunaa lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakun suuratu naxli weeye suuratu yaasiin weeye qur-aanka aayado badan weeye ku noqon mayo midda labaad beydka labaad wuxuu sheegayaa sheekhanu inuu carshiga iyo kursiga gacantiisa ku hayo saa ugu hayo waa isla qasiidadii nadartu bicayniilfikri weeye wuxuu yidhi washaahadtu maa fawqa asamaawaati kulliha kada alcarshiyu walkursiyu fii tayi qabdatii labadaba gacantaydaan ku hayaa kursiga iyo cantooba gacantayda ku jirta weeye lama dhihi karo hadha waxay dhihi doonaan waxaan waa majaaz waxaan carab baa qortay carab garanaysa luqaddaa qortay wsni saxay ku qoreen washaahadtu maa fawqa samaawaati kulliha kada alcarshu wاlkursiyu fii طayi qabdati facuulun mafaailun facuulun mafaailun wasniga baxrulkabiirka carab baa qorta waxaan soomaali ma qorin mana ahan waa wax la garanayo waxa uu yahay iyo macnihiisa oo loola jeedo xaqiiqo weeye baxru طawiil ayib ka soco waxaad u timaadaa safxada kontanaad u imow ilaahay baa wax dhowra innaga yaa ina ilaaliya ilahay baa ina ilaaliya fallaahu khayrun xaafidan wahuwa arxam uraaximiin safxada kontanaad wuxuu leeyahay ana limuriidii xaafidun maa yakhaafuhu wa axrusuhu min kulli sharin wa fitnatin muriidii idaa maa kaana sharqan wa magriba uqishu idaa maa saara fii ayi baldatii wuxuu leeyahay shar iyo fidno bari iyo bar iyo bad mashriq iyo maqrib anaa ilaaliya buu leeyahay ardaygayga iyo muriidkayga iyo talmiidkayga bal wuxuu leeyahay qasiidada shanaad oo la yidhaahdo tufdixaani wuxuu leeyahay wa muriidii idaa dacaanii bisharqin aw biqarbin aw naazili baxra taani faaqisu aw kaana fawqa hawaa'i ana sayfu lqadaaq likulli khisaami buu leeyahy muriidkaygu hadduu iiga yeero buu leeyahay sharqi iyo qarbi ama bad gudaheed uu iiga yeero ama cirka iiga yeero waa markii baan u gargaarayaa buu leeyahy maxaa dhacay ana sayfu lqadaa likulli khisaamin buu leeyahy kala gooyahan ahay buu leeyaha dood kasta waa kitaabkaas wey markuu intaa yidhaahdana maxaa la yidhahdaa nafacana allahu bihi baa la yidhahdaa haddaan soo noqdo walaalayaal qasiidada labaad oo hasaqaan ilxub wuu hadalku u dheer yahay waktiguna waa igu ciriiri wuxuu ka hadlayaa sirtiisa sheekhu falaw alqaytu sirii fawqa naari lahamidat waintafat fii siri xaali walaw alqaytu sirii fawqa maytin laqaama biqudrati lmawlaa mashaali walaw alqaytu sirii fii jibaali ladukat wakhtafat bayna arimaali wuu sii wadayaa bal wuxuu leeyahay walow annanii alqaytu sirii calaa lada haddaan sirtayda naarta lada ku tuuro la akhmidat niiraanu min cudmi sulaani la ukhmidat anniiraanu min cudmi sulطaani walaalayaal wuxuu ka hadlayaa sheikhu sirtiisa haddii lagu tuuro lada naarta ilaahay qur-aankiisa ku sheegay sirtiisa haddii lagu tuuro inay inay damayso lidiiqil waktina waan ka gudbayaa ayib waxaad u timaadaan safxada sideed iyo lixda shahidtu biana allaha waali lwilaaya qasiidada la yidhaahdo wuxuu sheeganayaa kitaabkanu inuu rasuulkiisa asagu uga raxmad badan yahay inuu rasuulkiisa ummaddaan uga raxmad badan yahay rasuulkaana qof ummaddaan uga raxmad badan diintu ma sheegin qur-aankuna ma sheegin sunnaduna ma sheegin wuxuu yidhi walowlaa rasuulullaahi bilcahdi saabiqan la aklaqtu bunyaana aljaxiimi bicadmatii wuxuu yidhi haddaan rasuulku xagga cahdiga waktiga iga soo hormarin waan xiri lahaa buu yidhi waan xiri lahaa naaraha dhismahooda waan xiri lahaa cadmadaydaan ku xiri lahaa buu leey waa safxada sideed iyo lixdan shahidtu biana allaha waali wilaaya wey walaalayaal <clears throat> taa waxaa ka sii daran qasiidada shanaad safxada lixdanaad <clears throat> waanu imaanayaae nabiga calayhi salaatu wasalaam waataad ogtiin oo kacbadu aadi jiray oo intaasoo boqol oo kiilo u goyn jiray qasiidadan qaalat ilawliyaau jamcan bicasmi anta qudbun calaa jamiici alanaami فقلت kufuu ثم asmacuu nasa qowlii inama alqudbu khaadimii wagulaamii kullu qudbin يطوف bilbeyti سبعا wa ana albeytu taa'ifun bikhiyaamii wuxuu yidhi awliyadii baa waxay igu tiri dhammaantood si casmiya u yidhaahdeen adaa qudbi u ah dad khalqiga ilaahay u abuuray oo dhan waxaan idhi buu yidhi ka jooga oo imaqla naska qowlkayga maqla qudbi waxaa ah khaadimkayga iyo qulaamkaygaa qurbi kasta beydka asagaa ku tawaafa buu yidhi toddoba goor anna kacbada weeye anna beydka eh, kacbada ii timaado khiyaamkayga toddoba goor ku tawaafta buu yidhi waa safxada lixdamaad weeye quf bixaani bay ku jirtaa waxaa ka mida walaalayaal qasiidada lixaad oo lii himatun bacduhaa taclu cala alhimami <clears throat> walii hawaa qabla khalqi lawxi waalqalami wuxuu ku yidhi bay leeyihiin sheekhu xujuu ilaya fadaari kacbatun nusibat aniga iisoo xajiya buu leeyahay iyo ciraaq iyo baqdaad wa saaxibu lbeyti cindii walximaa xaramii aniga iisoo xajiya buu leeyahay xujuu ilaya fadaari kacbatu nusibad buu leeyahy waa sabxada ma arkaysaa qasiidada lixaad weeye ilaahayna wuxuu leeyahay walyatawafuu bilbeyt alcatiiq bal waad garanaysaan soomaaliya hadda waa culummada khayr baan ka maqlay shariifka khayr allaha siiyo inaan qabri lagu tawaafin ma banaana buu yidhi laakiin qabriga aweysoo laguma tawaafi jirin bal waxay yidhaahdeen maxaa yani xaj ulfuqaraa baa jira bay leeyihiin kutubtay ku qoran tahay xajka fuqarada toddoba sano tag ee qabriga aweys haddaad toddoba sano tagtid maxaa xajkan dheer kuuma arkaysa aad u aadaysaa ziyaaratu qabrihi xaajun kamaa qaala rasuulullah waad garanaysaa siday ugu luqayn jireen yani weysiyadii weeye qabrigii isagoo la ziyaarta xaj weeye ayay yidhaahdeen culimmadana waa maqlayseen maanta inay yidhaahdeen in qabri la tago oo loo tawaafo ciid laga qaato shardi loo xirto ma bannaana waana masalo fiican aan soo dhoweynayno jazaahum allahu khayra aljaza qasiidada sideedaad oo la yidhahdo shahidtu biana allaha waali iyadii baan ku jiraaye sabxada toddobiyo lixdanaad sheekh mucaawiya soo saar wuxuu leeyahay malaktu bilaad allaahi sharqan wa maqriban wain shi'tu afnaytu alanaama bilaxdatii wuxuu leeyahay malaktu bilaadallaahi sharqan wa maqriban anaa mulkiyey buu leeyahy sabxada waxaa weeye toddobiyo lixdan haddaan doonana anaamka oo dhan waxaa ilaahay abuuray ilbiriqsi baan ku baabi'inaya maa marka dadka xoolaha laga qaadanayo waxa lagu handada baadiyaha wey kolkaasay dadku xoolaha bixiyaan oo sidaa ay ku bixiyaan wey wuxuu leeyahay isla qasiidadaas wa cilma allaahi uxsii xuruufahu wa mawja albaxri kam huwa mawjati wuxuu leeyahay cilmiga ilaahay baan cilmi u leeyahay buu leeyahy cilmiga ilahay yaa cilmi u leh walow kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayr sheekh cabduqaadir bay leeyihiin wuxuu yidhi cilmiga ilaahay baan cilmi u leeyahay xuruuftiisana waan koobay wa aclamu mawja albahri kam huwa mawjatii badda hiranteedana intay hir tahay waan garanayaa buu leeyay ilahay un baa og caza wajal walaalayaal waxaad og tadkiratu ahli lyaqiin sheekhiisa markuu u tarjumaya wuxuu yidhi ma arag buu yidhi soddon sana asagoo tukanahaya maxaa yeelay halkan ayagoo fadhiyay waxay aadaan marka kusoo tukadaan halka ayagoo jooga inta duulaan bay marka kusoo tukadaan maxaa kitaabkanba u fiirsada waa qasiidada lafteedii weeye shahidtu biana allah wuxuu yidhi waqaaluu lii yaa haadaa taragta salaataka waxay igu yidhahdeen buu yidhi maxaad tukan weyday salaadaadi waad ka tagtay walam yaclamuu annii usallii bimakati cilmi umale buu yidhi maka kusoo tukada buu yidhi waa qasiidadan weeye shahidtu biana allaha waali waxaad arki doontaan dad badan oo aan tukanaynin oo jimcada iyo jamaacada aan xaadiraynin oo dadka ugu sheekaynaya makaan kusoo tukana bal yani waxaa laga dhigay inay tahay ma garanaysaa yani manqaba iyo inay tahay eh, eh, eh, karaamo iyo sharaf ninku inay salaadu ka dhacdo oo darajo la gaaro weeye hadhowna la yidhaahdo waxaan daahir iyo baatin bay leeyihiino maydaan fahmin diintan marka walaalayaal ilaahay wuxuu ugu talagalay diintan wuxuu ilaahay ugu talagalay yani caamo iyo culummaba waa loogu talagalay daahir iyo baatin male diintan diintan waa kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo fahamkii saxaabada weeye waxa aan marka mujtamaca uga digayno oo walaalahaya aan uga digayno oo mujtamaca soomaaliyeed aan rabno inaan ka soo saarno waa baadida noocaas weeye baadida noocaas oo dadka lagu dhiminayo xoolahooda lagu qaadanayo lagu qaldahayo weeye waxaanu leenahay dadka ha loogu yeero qur-aanka inay bartaan oo sunnada nabiga raacaan calayhi salaatu wasalaam oo ay u fahmaan siday saxaabadii u fahmeen inay u fahmaan waxaana ugu filan dadka yacni diin waxaa ugu filan wuxuu nebi moxamed uga tegay calayhi salaatu wasalaam marka wixii yani mas'alada waxaa iiga dambaynaya culummo kale baa tacliiqinaya laakiin waxaan leenahay kitaabkan guryaha in lagu akriyo ma bannaana in la joojiyo weeye dadkuna inay gubaan weeye in laga tooba keeno weeye wixii dhacana ilaahay ay naga cafiyo hore wixii dambena in laga tooba keeno weeye waxaa weeye awliya waa jirta waa awliyaa uraxmaan weeye aayad keliyaa idinka filan alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun yay yihiin ilaahay baa inoo sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iimaan iyo taqwo la imow weli awliyada ilaahaya baa tahay weli awliyada ilaahaya ah, iimaan iyo taqwo qalbigaaga gasho iyo taacada ilahay haddaad la timaadid ilaahay taasuu inoo sheegay kitaabkiisa caza wajal sheekh cabduqaadir kitaabkaan beri buu ka yahay kitaabkaan mana qorinin beri buu ka yahay haddii hadda akhiro la weydiiyo oo soomaaliba ilaah way baryaysaye af soomaaliba ma aqaan buu dhihi هذه آخرة إلهي قبصره يراه المحاس ومالكوس وبريش أنا بغداد بان جوغي حنبلي بانها موحد بانها الصومالي ما كبه اللي يقول لي Yeah. maay waa ka fogaanayaa idinka idaaya mar haddaa halkaa ii dhigta ii dhaaf codkayga hoostaan u raba aniga Thank you. qosolka daaya qosolka sababtu waxa weeye baalkan waa inaa iska hubiyosaan ugu hadlayo bismi illaahi araxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu calaa sayidina warasuulina muxamed waaalihi wasaxbihi wataabiciin waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala aalimiina ama bacd waxaynu ka hadlaynaa maanta haddii ilaahay yidhaaho muxaadaro eh, ku saabsan manaaqibka sheekh cabdulqaadir jilaani radia allahu tacaala canhu eh, waxa weeye nimanka noo bilaabay muxaadarada waa qoslayaan ikhwaanku waa la rabaa laakiin iska wada idinka adinka hayla hadlina ninkaan doonaan la hadlayaa eh, waxa weeye sida ninkan e, iga horeeyey muxaadarada uu u jeediyey sida ninkan uu u jeediyey muxaadarada uu akhriyey kullaha maqluubatun wey waa gedisan tahay ra'san calaa caqid wey e, waxaa loo baahan yahay meesha uu ka hadloo yidhi kitaabkaani diinta waa ka baxsan yahay uu yidhi e, wuxuu ku khaldan yahay sababaha soo socda waxa weeye kitaabka ninka alifay oo sheekh cabdulqaadir jiilaani ah wilaayadiisa inuu qirayban moodayay markuu hadlayay uu yidhi ninkaasi nin saalixa oo weli ah oo fiican buu ahaa inuu yidhi bal ee tilmaamo kaluu bixiyey oo wuxuu yidhi waa haabitun fi diini buu yidhi marka ninka haddii uu u qiran yahay inuu yahay nin diintiisa ku sugan shardigu wuxuu noqon lahaa kitaabkan sugnaantiisa iyo sugnaan la-aantiisa in laga wada hadlo midda u horaysa lal hujuum inuu iska soo boodo oo horay hujuum ka bilaabo ma aha walaalkiisii weliga ahaa ee uu shaahidka u ahaa wax xurma ahoo uu u dhowray ma leh isagiibuuba ka kor dhacay waxaad ku garanaysaan inuu ka kor dhacay kadal carshi walkursiyu fi dayi qabdati markuu marayey wuxuu yidhi ninkaani wuxuu yidhi buu yidhi oo shiikhii yani inuu yidhi buu meelana ku go-oominaya meelena wuxuu leeyahay kitaabka shiikha shuqulkuma uu lahaa bal taas horta hore cuyuubta waaweyn bay ka mid tahay waxaa weeye horta hore waxaa xaqeedu ahaa masalada shiikha haddii aad qiran tahay isaga in aanu ka wada hadalno nisbada kitaabka in isaga uu leeyahay iyo in cid kale leedahay iyo in lagu been abuurtay oo adilada loo keensado horta hore saasaa xaqu ah kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun xadiiska odhanaya waxaan caddaynaynaa wahaabiyadu inay ku dhexdhaceen oo ay xuquuqda awliyada ku xadgudbeen kuwa nool iyo kuwa dhintay iyo kuwa soo socda oo imaan doona intaba inay ku xadgudbeen wahaabiyadu ayaan caddaynaynaa oo waxaa ka mida tahawurka caynkan ah oo qofku uu kitaabka inta qaato gacmaha yaan la rogrogin nimanka nimanka meesha fadhiya gacmaha gadgadina waxaa weeyaan annaga wax si shaksi ahaan oo idinkii idiin dhexayso oo aad doonaysaan inaad isku celcelisaan wax meesha uma joogno uma joogno meeshayada waxaan u joognaa meesha wax baan maqli haynaa maalan ana xaakimin ilmihi laakiin sheekha wuxuu yidhi sheekhan sheekh weli buu ahaa kitaabka nashqa kuma laha ayaan aniga meesha ka fahmay marka wax maaragtay khilaaf aanan jirin inaad beertaan meesha ma aha waxa weeyaan haddii aad kitaabka daaficaysa uu fiican yaha aada leedahayna waad maraysaa meesha haddii aad leedahay kitaabku waa khalad oo maxay ahayd waa sheekha kumaha adna waad maraysaa laakiin wixii wax dadka wax u faa'iideynaya meesha ha ka soo baxda wax isdandoonasho oo maaragtay macnahaanan lahayn oo aan dad odayaal shaqo ku lahayn anigu ma ogoli ahana ha idinkana min fadlikum wa ixsaanukum dhallinyarooy noo tartiibsada waa waadna dhib haysan aadbaad noo dhib haysan waxaad nagu dhib haysaan wax aanan meeshan mamnuuc kahayn waad ku dhaqaaqaysaan ha qosdina ha saxabaynina hadalka dhagaysta ha istaagina fariista inta gadaal fadhida oo dhanba fariista gebigiinada xishooda fariista naga xishooda marka mawduucana si saliim eh oo cilmiyan eh aan u wadna wax si shaksi ahaan ayaan u gelin kaa u eh, ah, bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa weeye kitaabka haddii uu muxuu ahaa shiikha haddii uu qiran yahay wilaayadiisa waxaa la doonayaa in uu shiikha uu xaqiisa mariyo oo wax adiyada uusan u geysan waxaa adiyad loo geystay awliyada inta nool iyo inta dhimatay iyo inta soo socotay intii haddeer aan meesha fadhinay ayaa adiyad ku dhacday adiyaddaa ku dhacday marka waxa weeye adiyad kitaabka ilaahay ku dhacday iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam kitaabka ilaahay baa la adyadeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala laftiisa ayaa la adiyadeeyey bidaliil waxaa u daliila qowlihi tacaala ilaahay uu yihi subxaanahu wa tacaala ilaahay uu yihi subxaanahu wa tacaala e, bismi illaahi araxmaan raxiim waxaa la adyadeeyey kitaabka ilaahay baa la adyadeeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa la adyadeeyey xadiidka nebiga uu yihi weeye sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man aadaa lii weliyan faqad aadantuhu bilxarb qofkii weli aniga awliyadayda ka mida adiyadeeya faqad aadantuhu bilxarbi dagaal ayaan u caddaystay ayuu yidhi dagaal baan u caddaystay weeye ogeysiiyey ma aha dagaal baan u caddaystay weeye dagaal ha qabo anaa u caddaystay weeye waxaa awliyadda adiyadooda noqon kara wax kasta ee qofka adiga dadkuugu dhow aad ku adiyadayso isagana adiyad bay u noqon karaan waxaa ka mid a inaad naftiisa aad ku xadgudubto waxaa ka mid a inaad xoolihiisa ku xadgudubto waxaa ka mid a inaad sharaftiisa iyo diintiisa aad ku xadgudubto oo aad diinta xaggeeda aad ka adiyadayso weliga adiyad bay u noqonaysaa haddaa qof kale adiyadaysana waa sidoo kale waxaan idiin sheegaynaa in awliyada la adyadeeyey waxaa la yidhi kuwii hore waxaa la yidhi waxay ahaayeen noocyadan lasoo sheegay oo uu ku tilmaamay in muxuu ahaa ay wuxuu ku tilmaamay in ay khaladaad ay samaynayeen oo curyaan buu soo qaatay alcuryaan buu soo qaatay ninkaana nin awliyada ku jira weeye waxaana soo sheegay dadkii mawaasiiqda ahaa oo annaga naga horreeyaa caddeeyey oo waxaa lagu qoray kitaabka ee shacraani ayaa lagu qoray wilaayadiisii baa lagu caddeeyey waa lagu taariikheeyey waa shaahidkaas shaahidkii waxaa weeye oo la joogay oo zamankiisa ahaa weeye wiilasha halkan joogaa waxay rabaan in ay awliyadii ka horreysay ee dadka muslimiinta ay u tilmaameen inay wax ka sheegaan bay rabaan oo sidii ayaga ay ugu macanaato wax uga sheegaan waa wiilasha joogaan idha anigu wahaabiyaan ula jeedaa waxaa ka mid ah oo kale ah, mawduucan mawduucyahan aniga ad isiiseen halka nin ah. ah, jamaal shariif la yidhaahdo iyo bishaar shariif iyo cabdijabaar shariif ha ah, midba midkii jooga ha soo kaca qole ay diyaarad ka tegaysa aad furihii haysataa meeshii alaabta kala bixi lahaayeen waxaa weeyaan jamaal shariif bishaar shariif iyo cabdijabaar shariif midka ka mid a oo furahaya meeshii aad deganadeen ha soo istaago ha oola ordo maxay ahayd dad baa diyaarad ka tiisay marka anigu wax yar idhegaysta in yar idhegaysta waxa weeyaan mawduucyaha aan masaa'ilka aan ka hadleyno waxaa fiican mar kasta inaan masaa'ilkii annaga aan isku koobno inaad aada uga baxdaan ma rabo waxaa weya masalada hadda aan hayno waxaa weeyaan manaaqib jiilaani iyo jiil sheekh jiil sheekh cabdiqaadir jiil manaaqibkaasaytow ayuu sheekh hishaan maxamed hadda hadlayay uu wax kasta kala soo baxayay saasay tahay saasay tahay annaga wax cilmigaysan baan u baahannahay marka waxaan jeclaanayaa sheekyaha dhankan jooga hadda waliba sheekh hadda hadlayay manaaqibkaasaytow isku ekee adiga wixii aad maxaa dhe waa mas'ale kaamil iyada hatee manaaqibkaasaytow daliilkiisa inaad aydsan tahay inaad aydsaneen haddii waxaasoo dhan ba adigu kaanan isku ekee laakiin wahaabi iyo wax kale iyo hebel kale iyo ma raba sug adiga haga dhexgelin hawsha anaa haysta marka ma taa iyada ma doonayo min fadlikum ixsaanukum anna wax aan aniga go'aansaday ma aho ani aan jeebkay kala soo baxay waa sidii aan isku heshiinay in maaragtay masalooyinkan iyo maamulkooda ay saa ugu socoto sheekhu saasaan isku ognahay min fadlikum ixsaanukum saacaddana waan joojiyey haddan bilaabaya Thank you iska keen haddaan u khafiifinaya haddaan u fududaynaya marka culummada waxaa weeye mas'alada munaaqibka laga sheegay wuxuu yidhi shiikhii hadalka ka hadlahayey wuxuu yidhi ashatxu waxaa weeye shay macruuf ah oo luqa carabiya ah weeye buu yidhi waa shicir buu yidhi wuxuuna ku socdaa calaa awsaanin taas waxaan odhanaynaa waxa weeye arrin looga jeedo kow horta hore waxaan odhanaynaa waa hadal aan jirin in shadxigu uu macruuf u yahay likulli axadin waa waxaan jirin waana maxa wax aan mutawaadic lagu ahayn oo muslimiinta iyo culummada islaamku waa wax aysan ogolayn oo u hogaansamayn warkaa isaga ah waana keenaynaa sababaha yacni arrintaa ku saabsan wuxuu yidhi intaa la soo baxay meel istikaasada sheekh jiilaani la yidhaha intuu la soo baxay ayuu wuxuu yidhi istikaara ayuu yidhi waxa weeye min baabi talbiisi watadliis ayaa la yidhaah waxa weeye hadalka wuxuu dadka uu ugu ekaysiinayaa waxa meesha lagaga hadlaayo inay tahay istikhaaro ka bedelan istikhaaradii rasuulku uu ummadda faray inay meeshaan taallo ayuu ku talbiisinayaa oo dadka ugu ekaysiinayaa waxa weye shayga meesha ku qoran waa inaad siduu ugu qoran yahay uga hadashaa maaha inaad shay shay kaleeto aada tamwiih ku samayso oo aada hoosta ka geliso wey markii uu ka hadlay culummada muxuu ahaa munaaqibka akrida culummada munaaqibka akrida munaaqibka waa akriyaan anigaa ka mid a adhag oo dhan baa ka mid a dadka qaadiriyada la yidhaaho munaaqibka waa akrinaa qosolka ha aayaro aniguba ma qoslahaye maa iska aamustaan meel laydinka haystaanba garan la waxa weeye anigu waa akriyaa laakiin sababtaan u akhriyaa waxaa weeye aragtida raggaani ay soo jeediyeen yaanan anigu ka qabin munaaqibka oo uma arko sida ay leeyihiin waxaanan u arkin shadaxaadka suufiyadu inay wax yacni luqada mafhuum ku ah oo la fahmi kara ay yihiin ma aan aaminsani waxaan aaminsanahay sadexaadkaas inay ma'khad gooni ah oo u gaara leeyihiin waxaa ka mid a ah suufiyada sideeda iyagu maxay yihiin markii suufiyada aynu u dhaadhacno suufiyadu waxaa weeye dad shareecadda islaamka ugu raaci og addoommada ilaahay oo dhulka korkiisa saaran dadka ugu raaci og weeye marka suufiya guud ahaan laga hadlayo waxaa weeye gacmahan maxaa loo taagayaa amar miyaa cid amar ka haysato maya adiga maaha adig maaha xaggaa gacanta laga taagaya amarka kale muxuu yahay maya haddii hanala ka daayo gacmataataagga tashwiish u yeeshaa marka maya intaa ka hadli ayaa ama fiirsadaan ما ما هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد وحبا خطبة اسكدرين ما هي وقتي أي عريري وهذا القامر ورهدي سولة قابل هيبالي waxaan marka ka soo hadlayaa insha allahu haddii la qadaro kitaabka munaaqibka la yidhaahdo oo lagu been abuurtay waxaan doonayaa codsanayaa muslimiinta dhagahooda wixii galay ninkii fahmalihi iyo wax sheegi doono inuu isaag dhigo sidaasaan doonaya insha allah hadii la qadaro waxaan ka soo warramayaa horta marka u horraysa kitaabkan qofku waxaa loo baahan yahay saa'ilka waxa weeyaan xusnu su-aalin baa la yidhaahdaa markuu wax su-aalanhayo si bashaaca inuusan u suaalan aalan waan ka soo gudbayaa markaa bacdigeed kitaabkana waa kitaab jira oo kutubta shareecada laga soo qoray ka mid a waxaa ku yaalla qur-aankiibaa ku yaalla kariimkahaa awraaddii shiikhaa ku taalla waxaa ku yaalla culuum aanan garan karin oo inta majliska joogta qof garan kara uusan ku jirin sidaa inay tahayna maxaa u daliila oo culumta aan la garan karin uu ku samaysan yahay kitaabku waxaa la yidhahdaa alinsaanu caduwun limaa jahila qofku wuxuu jaahil ka noqdo uu la colaytama maamaayo waxa weeye carbeed weeye shayguusan qofku garanayn col buu la noqonaya waxaa aan u soo daliilinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa kariimkaa nebiyullaahi muuse iyo khadir markay isku yimaadeen nebiyullaahi muuse maalin maalmaha ka mida ah sida xadiiska saxiix albukhaari ku sugan isagoo qoomkiisii banu israa'iil u khudbaynaya waxaa la su'aalay calayhi salaatu wasalaamu calaa nabiyina waxaa la yidhi man aclamu naasiba la yidhi cala alardi ciidda korkeeda ayaa ugu cilmi badan baa la yidhi nebiyullaahi muuse ana buu yidhi nebiyullaahi muuse sida nebigeenna noo soo gudmiyey mukhtaarka calayhi salaatu wasalaam anigaa ugu aclamsan buu yidhi ciidda korkeeda waxa jooga facataba allahu buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa muusa calaa haadihi lkelima kelimadaas uu yidhi ana aclamu calaa ahli lardi anigaa ugu cilmi badan baa ilaahay ku mucaatabeeyey ilaahay muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala nebigu wuxuu yidhi buu ilaahay ku yidhi buu yidhi subxaanahu wa waxaa ii sugnaaday cabdi adiga kaa cilmi badan kayfal buluuqu buu yidhi sidee baa gaarid igu sugnaatay buu yidhi kayfal wusuulu buu yidhi sidee ku gaari karaa buu yidhi nebi muuse ilaahay subxaanahu wa waxaa lagu yidhi waxaad qaadataa malay sidaas riwaayada saxiixulbukhaari ku taalla malay oo aad milix aad gashatay oo solotay baad qaadanaysaa fii migtalin baad ku qaadanaysaa baa layidhi dembiil baad ku qaadanaysaa dembiisha meeshaad ku qaadato markii malaygu kaa lumo meeshaad ku weyday meeshaasu ku sugan yahay baa layidhi nabiyullaahi muuse waxa weeye ah, soo aqri aayadda intaan wado nabiyullaahi muuse marka waxa weeyaan nabiyullaahi muuse waxa weeye intuu wuu yidhi yushacbu wuxuu yidhi ilaahi subxaana wa tacala siduu qur-aankiisa nooga sheegay waqaala muusa lifataahu laa abraxu xataa xataa abluqa majmaca albaxreyna oo amadiga xuquban buu yidhi ilaahay subxaanahu wa wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi ka suuli maayo wiilkiisii yuusha ahaa shardi aan gaaro meesha la yidhaahdo majmaculbaxrayn meesha la yidhaahdo oo baduhu ku kulmaan meeshaa shardi aan gaaro maka suulahayo inaan soconayo amase saban dheer inaan soconayo maka suulayu yidhi nabiyullaahi muuse ilaahay subxaanahu wa waa sii wada aayadaasi in badan bay sii socotay waxaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala nebiyullaahi muuse iyo khadir waa isku tageen marka qaala muuse markaa wuxuu yidhi nebiyullaahi khadir markuu u tegey baa ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala callimnii buu yidhi ebar buu yidhi eh, eh, wuxuu yidhi hala tabicuka buu yidhi yaan iska hadlayna hala tabicuka buu yidhi tabicuka buu yidhi ma buu yidhi calaa an tucallimanii inaad ibarta buu yidhi rushdan shay Ah, mima culimta rushdan bu yii wixii lagu baray oo adiga cilmigii lagu siiyey inaad yani iga barto sawaab iga barto shay cilmi oo xaqa iga barto ayaan doonahayaa buu ku yidhi nabiyullaahi muuse qadir ku yidhi hadalkaa u fiirsada nabiyullaahi qadir marka qadir ama weli ka dhig ama nebi ka dhig wuxuu ku yidhi ma aan yani musananaysaa waxa weeye hal tastadiic buu yidhi ma kari kartaa buu yidhi wuxuu ku yidhi markaa nabiyullaahi wuxuu ku yidhi muuse wuxuu yidhi hala tabicuka buu yidhi qaala wuxuu ku yidhi buu yidhi nabiyullaahi muuse wuxuu ku yidhi lahu qadir hala tabicuka ma sari kartaa ma jirta buyi ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaa muxuu noogu sheegay wuxuu noogu sheegay nebiyullaahi muuse oo mursal ah khadi oo in la haysto mufasiriintu inuu weli yahay iyo inuu nebi yahay laakiin risaalo aan la siinin inuu cilmiga uu yaqaano nabiyullaahi muuse uu ka cajisay oo nebiyullaahi muuse uu yidhi kuma sari kartid cilmigaa markaan sheegayo wuu sii wadayo khadir oo nebiyullaahi muuse ilaahay waa nooga sii qiseeyo subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala siday usii socdeen waxay u yimaadeen qur-aan bay u yimaadeen gulaamkii markay u yimaadeen oo khilmaan la cayaarhaya ayuu madaxa ka jaray nebiyullaahi qadir hadda nebiyullaahi muuse marka wuu yaabay ilaa sharcigiisa kuma sugna sadi xaq la-aanin loo dilo aan dembiba kasban markaa wuxuu yidhi waxaad la timid buu yidhi katarta nafsan buu yidhi sakiyatan buu yidhi biqayri nafs naf ilaahay dahiray oon dunuub lahayn miyaad xaq la-aan ku dishay buu yidhi waxaan odhanaynaa oo usoo soo gudbinaynaa muslimiinta dhagahooda waxa xun lagu shubay cilmiga munaaqibka ku qoran cilmigaa khadir buu ka mid yahay limaada maxaa u daliila ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wayas'aluunaka can dilqarnayn buu yidhi nebi maxamed calayh salaatu wasalaam nebi maxamedo waxay kaa su-aalayaan can dilqarnayn shaaniga dilqarnayn bay kaa waraysanaysaa ummadaadu ilaahay muxuu yidhi subxaana wa tacaala dilqarnayn markii shaanigiisa ay ka warayseen ilaahay nebigii markuu ku jawaabay muxuu yidhi saatluu buu yidhi ma tilmamanaysa qul saatluu waxaad tidhahdaa qul nebi maxamedo waxaad ku tidhahdaa saatluu waan akrinaya minuu xaggiisa digran baan ina kaga akrinaya cilmigiisa waxaa lalka siinaya xus baa lalka siinaya cilmi baa lalka siinaya dalqarnayn muxuu ahaa marka xataa weli laguma sheegin culamaulislaamku nin suldaanaho boqoruu iska ahaa qowmu nuux buu ka mid ahaa qolaa tidhi qolana waxay yidhahdeen qowmu wuxuu ka mid ahaa muuse qolana waxay yidhahdeen maahayna fatradii nabiyullahi ciise iyo nabiyullaahi maxamed buu u dhexeeyey suldaan buu ahaa caadil cadaaluu ku sameeyey saltanadiisii caalamka ilaahay lahansiiye mashriq iyo maqhrib baa lahansiiyey waxaa weeyaan qoraxdu meeshay u dhacdo iyo meeshay u baxdaa lahansiiyey oo awliyada ilaahay inuu karaameeyey waxaa u daliila aayadahaasaa u daliila waxaan makhluuqaadku dareemi karin oo khaaliqulcadaa inay la imaanayana saqiirka dilkiisaa u daliila waxaa u daliila markay sii socdeen haddana nabiyullaahi khadir muxuu sameeyey waxay u tageen qolay u tageen waxay ka dalbeen martisoor waa martisoori diideen markay martisoori diideen wuxuu arkay magaaladoodii jidaar saa u ilanaya wuu toosiyeyba ilahay yiri qur-aanka subxaana wa tacala nabiyullahi qadar markaasuu nabi muuse xataabo wuxuu yidhi maxaad ugu toosinaysaa waa qoladii naga seexatay aanu jiro ka qaadanina intaadan u dhisin maa derbiga daysi duidintaa toosinaysa waa derbi weyn oo sii dumaya gacantuu ku toosiyey nabiyullahi qadar haddii la yidhaha waa weli ilahay haddii la yidhaha waa nebi waa karaamaadka awliyada bay ka mid tahay nabiyullaahi ciisa ilaahay subxaana wa tacaala markuu ummadna sheeganayo qiyaamo ilahay qur-aankeenu noogu sheegayo nebigeenu noogu sheegayo muxuu odhanayaa waxaad xustaada ilahay ila odhanaya nebi ciise waxaad xustaa nicmadaan aniga kuugu nicmeeyey adiga hooyadaana ugu nicmeeyey idtuxiyilmowta waktigii aad noolaynaysay dadka dhintay waa addoon dadkaad noolayaysaaba ilahay leeya qur-aanku nagula khidaartamaya subxaana wa tacaala waa tubriyul akmaha midka indhala'aanta aan abuuray markaad caafimaadinaysa inta ka masaxda indhaha soo karaama maahan awliye soo maaha iska fiiri mucjisooyinka ambiyada iyo karaamaadka awliyadu kulligoodba farac bay kale yihiin kitaabkan marka ninkii macnihiisa garan waaye afka inta ku luusluuso inuu yidha saanuu yidhi saanuu yidhi maaha taa waxaan uga jawaabayaa macnaa shayga haddii la aqoon waayo lama ceebeeyo waxaan kusoo soo gudbayaa istikaara ku taalla istikaaradu waa ku taalla waa run ma sujuudda ceebaynaysa markuu salaamo naqsada la sujuudo nebiga sharcigiisa muqadaska ku taalla calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay waxay isu khilaafsan yihiin madaahibtu sujuudda salaada haddii lagu sahwiyo gadaalkeedaa lala imaanaya bacda salaam iyo qabla salaam baa lala imaanaya shan xadiis baa ku soo waariday axaadiista saxiixay ku sugnaatay inuu marka istikhaarada sujuud ka dabamariyo laysa yacni masalan laysa bimadmuum shay madmuuma ma ahaanin istikaaraduna waa mashruucii nebi maxamed calayh salaatu wasalaam waxa weeyaa qoraalka la soo daliilinayo oo maantao dhan loo soo daliishanayey sida yani siyaarada nebiga oo kale waa afkaar faasida qolo mutaakhiriinaha aruursatay kutubaha lagu arushaa naqaanaa ragga qoray baa naqaanaa muslimiintay ka soo horjeedaan ahlu sunnaday ka soo horjeedaan ijmaacay ka soo horjeedaan marka ninka daliishanaya ninka laga daliishanaya isku macnaa darajo weeye maxaa yeelay kanina waa ninka yani ninkaa raadkiisa qaaday ka wixiisa lasoo daliishanayaana waa ninka horeto mubtadic ah oo kutubaha qoray waad garatee soo maha waxaan kala soo wareegayaa haddana munaaqibka alfaada ku taalla oo maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nabiyullaahi muusaan nacigiisa ahaa nebi ibraahim baa nacigiisa ahaa waa amri baa ka mid ahay waa amri biamrilaahi hadduu yidhaahdo maxaa dhiba ku jira hadda tasarufka ilahay baa iska aniga amarkayga ilahay baa tawaliyay haddaan idhahdo madami baan galay ma aana gelin ma ahan inuu shuuka isagu ugood sheegtay hadday ugood sheegtaan nabiyullaahi muuse noqonaysa ee waxa weeye waliy waxa weeye malakul muxuu ahaa inii rasuulu rabbika buu yidhi rasuulu rabbiki markuu yidhi martaba bint cimraan nabiyullaahi ciise hooyadiis inii rasuulu rabbiki buu yidhi rabbigaa rasuulkiisi baan ahay buu maxaan kuugu imid liahaba laka ghulaaman sakiyan bu yidhi walad dahiran inaan ku siiyo baan kuugu imid waa bixinaya anaa wii bixinayu waa malakul jibriil muxuu ku hadlayaa marka amarka ilahay buu ku hadlaya qof allaala qofka amar la siiyaana sidaasu amarka ilahay ugu hadli karaa hadduu weli amarka ilahay buu ku hadli karaa oo wuu sheegan karaa wixii la siiyo aduu haddeer waxaad tidhahdaa gurigaygii baad tidhahdaa xoolahaygi baad tidhahdaa hadda ma gaal tahay marka dee maamay uwood baad sheegata soo milkiga ilahay baa iskale majaaskana wixii lagu siiyo waad ka warraban kartaa ma ahan yacni kitaabkaynu saa ku ceeboobayo haddii aan ka soo gudbo maasha allah taala waa igu filanta insha allah waa igu filanta haddii aan ka soo wareego waxaan u haynaa alfaada hadda ay lagu haydaaray oo yacni ah nabiyullaahi muusaan micigiisa ahaaday nabiyullahi ibraahim baan markii naarta lagu tuuray micigiisa ahaaday waxaan u haynaa xataa haddii loo baahdo bal iska dhaaf yani inuu madmuum noqdo iska dhaaf bal iska dhaaf in dadka laga reebi karo bal iska dhaaf in sharciga la yidhaha dembi buu ku yahay waxaan u haynaa axaadiis baan u haynaa oo xataa nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo cabdulahi ibnu cabaas ka soo warinayo oo nebiga asaguna uu sheeganayo intaa markuu nebigu soo tadawuray oo nebi aadam dhabarkiisa lagu riday in haddii la qadaro markii lasoo wareejiyey nebiyullahi nuux lagu soo wareejiyey haddana lagu soo wareejiyey ambiyadii kale sulbigaas nebigu muxuu ku sheegay xadiiska saxiix alayh isalaatu wasalaam lm asl buu yidhi atraqadu min aslaabin daahiraatin warxami sakiyaatin ma ana ka sugin buu yidhi intii hooyada iyo aabbaha iga dhalaan inaan dhabar daahira oo rasuul leeyaha ku soo wareegayo haween daahira oo aan gaalnimo iyo sifaax taaban inaan ku soo wareegayo riximkeeda ma ka sugin buu yidhi shardaan daydka hooyada iyo aabbaha guriga aabbaha aabbaha iyo hooyada dhexdooda aan ka dhashay yidhi nebigu calayhi sheekh cabdulqaadirna suldhiga nabigu ka soo baxay karaamaadkiisa markuu nabiga sheegayana mucjisooyinkii nebiguu kuu sheegaya asagaa lisaankiisa ku hadlaya nebigiibuu iskaga tarjumaya isaga buu iska dhigaya sida malakuljibriil iskaga dhigay ilaahay markuu soo amray muxuu yidhi ilaa haba laki qulaaman sakiin buu yidhi malakuljibriil marka ma ilaahda ma wiil buu bixin karaa maya ilaahay baa soo amray sidaas kaleeto weeye waxaa ka mida marka awliyadu markay hadlayaan maxay ku hadlayaan wixii ilaahay u fasaxay bay ku hadlayaan maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ilaahay subxaana wa tacaala xadiiskiisa xadiisu qudsigaa maa yasaalu cabdi buu yidhi yataqarabu buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala addoonkaygu marka suulaya buu yidhi addoonkaygu yataqarabu inuu ku taqarrubayo buu yidhi ilaya bilnawaafili sunnooyin inuu addoonkaygu igu dhowaanayo marka suulayo xataa uxibahu intaan ka jeclaanayo buu yidhi faidaa axbabtuhu markaan jeclaado buu yidhi kuntu samcahu aladii yasmacu bih markaan anigu jeclaado ilahay baa odhanaya dhagihuu wax ku maqlahayo anigaa noqonaya wabasarahu ladii yabsuru bih indhuhu wax ku arkahayana anigaa noqonaya wayadahu latii yabdishu bihaa gacantuu wax ku qabanayana anigaa noqonaya warijlahu latii yamshi bihaa lugtuu ku soconaya anigaa noqonaya asagii dhammaanba maxaa laga dhigay ilahay baa wuxuu leeyahay kulli arwaxdiisa anigaa noqonaya subxana wa tacala war xadiisu qudsigaasi miyuusa saxiix haddii ilaahay laga cabsanayo lama rabo nabigaa noo sheego wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alciyu iyo wuxuu yidhi walbadaa'atu min aliimaani buu yidhi walfasaaxatu buu yidhi min anifaaqi ah, wuxuu yidhi alciyu buu yidhi min aliimaani buu yidhi walxayaa alciyu iyo walxayaa min aliimaani walbadaatu walfasaxatu min anifaaqi buu yidhi fasaaxada iyo hadal dheeriduna waxay ka mid tahay buu yidhi nifaaq munaafaqnimaday ka mid tahay looma baahna cilmigu waxaa la yidhahdaa alcilmu maa huwa qarar fii sadri walaysa qalqalati lisaani carabka dhanaadiisa cilmigu mausan ahaanin waxaa loo baahan yahay cilmigu inuu cilmi ilahay looga cabsanayo yahay qofka iska radiyo iska yacni qayliyo looma baahna xadiidkaasi wuxuu ku tusinayaa awliyadu karaamaadkay sheeganayaan xagga rabbi inay ka ahaadeen xadiisulqudsiga kaleeto oo ilaahay subxaana wa tacala laga soo warinayo muxuu yahay ilaahay wuxuu odhanayaa yaa cabdii yowma alqiyaama markii la tugiyo nabigaa noo sheega waa saxiix lbukhaari shaykhayn baa soo wariyey muslim iyo bukhaari iyo tirmidi saddexaasa soo wariyeen yaa cabdii yaa cabdii fulaan marintu waan jirraday walam tacudni war hadda ilahay baan idinku dhaafshay ma ilahay baa jirrada waxay ka mid tahay waxyaalaha munaafadka lagu inkirayo oo diinta looga saarayo waxaan cilmigooda la aqoon bay ka mid tahay maritu buu yidhi anigaa jirada ilahay baa yidhi walam tacudni ima soo booqan istadcamtuka waan kaa quudin dalbay walam tudcimni imaada quudin ilahay baa odhanaya wastasqaytuka waan kaa biyo siin dalbay biyana imaada siin ilahay baa odhanaya subxana wa tacaala bukhaari iyo muslim iyo tirmidi saddexaasa soo wariyeen nin daciifin kalaa ma jiro hadduu beenlow yahay hadduu rulow yahay hadda ma ilahay baa jirada ma ilahay baa cunno kaa dalba ma ilahay baa biyo kaa dalba marka ilahay baa subxaana wa tacaala nabigaa noo fasiro wuxuu yidhi wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku daaweeyey addoonkiisii see ilahay kuu quudin kara waanta rabcaalamiin seen kuusoo booqan kara waanta rabcaalamiin see biyo kuu siin kara waanta rabcaalamiin ilaahay wuxuu yidhi maridha cabdi addoonkaygaa jiraday addoonkubu ilahay iskaa kaadhigay fiir hadda marka haddana waxaa lagu leeyahay lisaanululiyuu sheeganaya laysa kadaalika sidaa ma aysan ahaanin waa disiisu waa wax baadilah waa afkaar shaneecaa waa wax dadka maskaxdiisa raba in iimaanka looga baabi'iyo ilahay baan ka nasaha subxaana wa tacala waxaasoo kale annaguna ilahay baan ka magan gelaynaa garata soo maahan waa jiradaybu ilaahay ma ma aana jirane addoonkaygaa jirada mana soo booqan addoonkaygaa baahda mana aada qoodin addoonkaygaa oomay mana aada waraabin haddaad intaas samayso lawajadtanii cindahu agtiisaad iga heli lahay ilahay baa odhanaya subxaana wa tacaala waxaa weeye marka looma baahna dadka muslimiinta ah inay yani shayga faasidka ah inay iska qaataan maxaa yeele sharcadu waxay tidhahdaa farculfaasidi faasidun haddii shay nin awal yani mubtadicii wax soo qoray qoraalkiisana lagu soo deliishado minka laguu soo deliishaday iyo ka wax laga deliishaday waa faasid labaduba sidaasaa muslimiinta u sheegaynaa sidaasaa muslimiinta ugu bishaaraynayna kitaab kale macnihiisa dadka ka warbixinaya ma yaqaanaan mana aqoon karaan sirta awliyaduna waa shay laga tawaqufay shareecada islaamkay ku qoran tahay ayagaa waxa weeye istilaaxulqoon baa la yidhahdaa waxa weeyaan silaaxulqoomka ninkaan oqon inuu dhexgala xaaraam weeye ilahayna qur-aankiisaan kaa siinaya walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun baa ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala wax aadan cilmi ku lahayn inaad ka hadashaa xaaraam weeye ninaan marka cilmi ku lahayn baa wuxuu leeyahay carabi buu ku qoran yahayo majaasku ma jiro carabi xaggee majaasku ka yimi carabi buu ka yimi majaasku xaqiiqadu majaaskay ka timaadaa waxa weeyaan marka la leeyahay majaas baa jira iyo xaqiiqaa jirta iyo marka la leeyahay istixaaraa jira iyo waxa weeye xaggee ka timid balaago dhan xaggee ka timid qur-aankay ka timid kariimka asagaa lagala soo baxa ma aha shay yacni madmuuma haddii majaas laguu sheego majaasku diinta ku sugan yahay ilahay baa wuxuu odhanaya subxaana wa yowma yaatihim illaahu fii dulalin min alkamaami baa ilahay leeyahay maalinta ilaahay uu inoo imaanayo marka fii dulalin haddaad tidhahdo ma isagoo mugdiyaal ku dhex jira oo teenooyin ku dhex jiru ilahay imaanaya laysa kadalika yowma yaatihim illaahu bicadaabin baa la yidhi cadaab baa imaanaya ilaahay fii dulalin ku sugan isagoo cadaabkaasi daruuro ku dhex jira baa loo keenaya marka ma waxaan odhanaynaa maalinta ilaahay u imaanayo isagoo daruuro ku dhex jira oo ummadda u imaanayo ya ma la odhanayo saasi ma banaana majaaska diinta haddii laga saaro wajaa rabbuka seed u gelaysaa ma waxaad leedahay ilaahay baa yimid xaggee yimi iyo walmalaaikatu safa safa baa qur-aanka ilahay ku yimi marka waxa weeye qur-aanku ku jiraa majaas axaadiistuu ku jiraa waxaan leenahay dadka muslimiintaa waxa yani wanaagsan iyo waxa xun ha u kala fiirsadeen qofka cilmiga leh iyo qofka aan iska wax iska caayayo mamnuumankaa oo dembiga kaliya iskala imaanaya ha loo kala fiirsado ah, waxa weeye sheekhaasaan ugu wariyay wasalaamu calaykum waraxmatullah inaad sii dhamaystaan jeclaa oo aniga hadda wakti igama haninayna insha allahu shay shan iyo toban ka dambe marir baan insha allah waan ka hadli doonaa eh, horta waxaa la isku hayo oo kitaabkana wax la yaqaan <clears throat> iyo waxaan la aqooninba eh, waa ku dhex jiraan eh, maya de kitaabka wax la yaqaan iyo waxaan la aqooninba waa ku jiraan wixii la yaqaan waa wax laga jawaabi karo wixii la aqoonina waa wax ilaahay iyo uu og yahay oo dee culumta ilaahay oo gooni aho taa hadda uu sheegahay sheekhu oo khalir cilmigiisii oo kale ahoo cilmi khaas aho dadka awliyada iska leeyihiin weeye oon dadku garanaynin waxaan dadku garanaynin weeye waxaan wax la yaqaan aan ku jirin wax hadda yani waa baadil anigu ma aanan dhihin yaa ku jira kolka haddii aan ka soo qaado bal hadda beydkii waa amriya uu sheekhu soo qabtay waa amriya amrullaahi wamrii amrullaahi inquutu yakun uhloo biamrillaahi faxkum biqudratii beyt buu sheekhu soo qabtay saasuu sheekh nuur u qaban jiray barorti eh, sobtka lagama hadleeyo aadaad eh, sheegayso sobtka lagama hadleeyo <laughs> eh, waxaa weeye wamrii amrullahi kolkuu leeyahay xadiidkii hadda oo yani man caadaa lii weliyan sheekh hadda uu sheegahayey waxaa fiican inaa hawsha hawsha miyir loo wado inkastoo hadda aniga aan waktiba haysanin Eh, wkti aanan haysanin amri amrullaahi wuxuu kulkuu sheekha leeyahay in qultu haddaan ila kun yakun macnaha anigu ilaahay baan addoonkiisa yahay oon adeecay oo kolkaa dibadeedna aniga yadayda iyo qudradaydaba kulli waxay ku socotaa siduu ilahay u sheegay kuntu low samcahu wa basarahu wa allatii yabdishu bihaa kolkuu uu leeyahay eh, beydkii ahaa muxuu ahaa cagsigii yuu is leeyahay kolkaas waxaa muran aana ku jirin shee cabdilqaadir jiilaani raximahullahu tacaala shee cabdullaahi jiilaani waxaanaan shak ku jirin inuu nin saalixa ahaa oo nin sheekh caalim ahaa oo admaqlis alimaam muu ahaa oo xambaliyada madhabkeeda haysta oo imaam ahaa culammadu inay taqwadiisii iyo wanaacnimadiisi wuxuu ku gaaray meesha oo inuu ilaahay yani yaddiisii iyo araggiisii iyo samcigiisi iyo badsigiisaba uu sheegto wuxuu ku gaaray eh, eh, muxuu ahaa cibaadadiisii iyo taqwadii kolkaa deetan wuxuu noqday wuxuu ku hadlahayo lisaanuluhiya wuxuu waan qabteeynhanaya dul ilaahiya iyo qudratililaahiya wey waxa uu sheekha sheegahayo horta bal taas loo ogaado intaas haddii hadda afartii daqiiqa ama shantii ay wax ii hareenna waan horaan usii soconhayaa waxaa weeye waxaan oo dhan waa addoommaha ilaahay hadduu sheekha hadda imaac muusa yidhi sheekh maba usan soo qabanin isaga beydkaas beydkii kada carshu ahaa muxuu ahaa beydka isaga bal sheekh axmed ii soo qabo muxuu ahaa kada carshu beydka fii dayi qabdati washahadtu maa fawqa samaawaati baan arkay ama fawqa samaa'i badhoyaan arkay ko waa cilmiga eh, laduud oo ilaahay agtiisa yaallo oo sheekha ilaahay baray oo ilaahay cilmiga baray oo cilmiga khadir la baro karo wey wuxuu leeyahay samawaadan ku arkay أمس أمس أمس قلق آي بل أمس بل لن يرى أمس أمس أمس ورقوا الشيء أمس إلهي كيف أمس waxaan haddana ku celinayaa markale horta waxa weeyaan doodan cilmi baa ka soo baxaya inta shaksiga uu maaragtay khitaab tawaali oo shaksi iyo maaragtay un xagga eh, eh, xagga isjideed ay tahay oo qofka waktigiisa iskaga lumiyo inuusan waadixinin oo uusan soo bayaaninin wuxuu garanayay isagun bay khasaaro ku tahay eh, dadkan meesha joogana in wax la fahmo waxaa weeyaan caqli baa la qabaa maskax baa leeyahay badanaa wax baa noo ballaaban yahay waxun baan fahmi haynaa marka labada qolobo waxaan inan leeyahay min fadlikum waixsaanikum dhowr jeer baan idigu celceliyey ka gaabsada inaad maaragtay khitaab maaragtay un hebel hebel biiri ahaa ma ah ku badsada un sidii pointskii iyo cilmigii iyo wixii aad samayn laheedeen aad usii gudbin laheedeen cilmigaa usii korin laheedeen marka intaasaan idiga barihayaa shan iyo toban mirir iyo shan iyo toban mirir weeyaan marka hadda shan iyo tobanka mirina wadaadahan baa bilaabanaysa shan iyo tobankana u haddaad su-aalo rabtaanna waa ti aan idiin sheegay waktiga lasoo gudbin lahaa waa la jooga hadhow haddaad gudbin weydaan soddonka mirir baan kaga tegaynaa ahlan wasahla hadda waa inaad soo gudbisaan su-aalihiina biwakti munaasab bismi illaahi araxmaan araxiim faarax waktiga i eeg ma ii bilowda maya dee xaggaa u jeesatay ii bilow saacadda ii bilow hadal ma bilaabine bismi illaahi araxmaan raxiim walaalayaal <clears throat> anigu kitaabkan markaan ka hadlahayey kitaabkan markaan ka hadlaayey mas'alo kastoon ka hadlay safxaday ku jirtaan idiin sheega waxaana ka sugahayey walaalahay intii mawcidadan dheer iyo waanadan dheer ayna siinayaan sheekh cabdullaahi walaalkay inuu kitaabkan ka hadlo mas'alo kastoo soo qaadnay heshiiskeenana saasuu ahaa shiikhan waxaan jeclahay cabdikariim in la yidhahdo sheekh cabdikariim wuxuu yidhi ibraahim alcuryaan curyaan ma horta caryaan wuxuu yani waa karaamadiisa weeyuu yidhi oo waxaa u sugay marka waxaan jeclaan laha inuu dadka u sheego in laisqaawiyo oo la khudbeeyo maalin jimca inay karaamo tahay oo dadka hortooda uu kelmaddaa ka dhaho nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa wuxuu naha can itacari in laisqaawiyo oo nuhiitu can itacari oo naha nuhiitu can itacari inaan dharka iska dhiga waa layga reebay buu yidhi wuxuu ku jiraa jaamicu sagiir midda kale walaalayaal waxaa weeye annagu kitaabkaan ceebayn mayno qofna halkaan umaanaan inaan ceebayno waxaan halkaan u nimid inaan faa'iidaysano muslimiintana waxa laga khalday oo diintooda laga khalday oo laga sii khaldahaya aan saxno nimid waa intaa xaashaa lilah inaan qof ceebayno sheekh cabdiqaadir aljiilaanina waxaan waa loo nisbeeyey markaan leenahay sheekh cabdiqaadir baasaa yidhi waxaan u jeednaa in loo nisbeeyey oo nisbe la siiyey waxaan rabnaa marka diinta hadda daahir iyo baatin baa loo qeybiyey annagu maanan ogeyn sheekh cabdicasiis saaxiibkay wey waa nin geeska waan jeclahay wuxuu yidhi ahlu sunnaanoo ashaaciran ka sii nahay yidhi maalintii markuu abtirsanayay hadda waxay kusii dareen inay bainiye yihiin oo diintu daahir iyo baain leedahay diintaan dadka loogu talagalay aan waxna qorin waxna akriin daahir iyo baain ma leh nusuustana in la taxriifiye maan culummaduna way ka hadleen aayadaha sheekh cabdullaahi sharxay kullu kitaabadaan isuga imaanaynaa waan ka hadleen marka uu yidhaahdo malaktu bilaadallaahi sharqan wa maqriban anaa hantiyey dhulka ilaahay oo dhan qorax ka soo bax iyo qorax udhac inta udhaxaysa anaa milkiyey wain shi'tu afnaytu alanaama bilaxdatii waxaan doonaynaa in naloo fasiro intaa maaragtay xaadiis saxiixa man caadaa lii weliyan xadiis saxiixa wey annagu sideedaba xadiisku hadduu saxiix yahay haghag ma gelinayno laakiin waxaa weeye maalin hore waxaan idhi aquulu zaydan wayasmacu camran wayaktubu khaalidan maalintii horaan idin idhi zayd baan idhi buu yidhi camar buu maqlay khaalidna waa qoray waxaan doonaynaa walaalayaal waxaan dadka inaan uga digno muslimka muslimkuna waxaan ay ka haraan baatin iyo daahir diintaanu ma leh waxa weeye gabar baa uuraysatay baabsada zaraa'ic bay culimmadu ku keenaan waxaa la yidhi yaa kaa dhalay sheikhan ku wareejinaya ilmahan yaa kaa dhalay waxay tihi caytamuus oo caytamuusku mu aha waa rajulun min aljini laa tacrifuunahu waa nin jinka ka mid a ah iqaba aniga jin baa iqaba oo caytamuus baa la yidhaahdaa waxa weeye anagu waxaan ka hadlaynaa diintaan waxa aan naqaanaan ka hadlaynaa hadday culimmadu yidhahdeen waxaydaan aqoon baa jira oo bad aydaan geli karin baa jira iyagay u taallaa taas laakiin anagu waxaan ka hadlaynaa wixii aan naqaano kooban haddana sheekh maxamed baan ku wareejinaya oo masaaisha ka jawaabaya tacliiqii culimmada bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin runtii horta waktigaa yar shan iyo tobankii daqiiqeena laga goostay in laga goosto ma jeclayn aniga mid mid baan rabaa inaan isu dultaago hadalladii wadaad culimmadu ay yidhaahdeen horta hadalka odhanayaa majaaz baa ku jira majaaskan ilaa maalintii doodu bilaabatay oo waxaa laga dhigtay ul lagu tukubo oo nin tabardan oo dhan uu cuskado inaysan majaas ahayn baan idiin sheegayaa beytka dhegaysta qaarkiisa dambaa caddaynaya wuxuu yidhi wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun wa kullun biamri illaahi faxkum biqudratii washaahadtu maa fawqa asamaawaati kulliha kada alcarshu waalkursiyu fii tayi qabdatii wakulu bilaadi illaahi mulkii xaqiiqatan iirsada wakulu bilaadi illaahi mulkii xaqiiqatan waaqtaabuhaa min taxti xukmii wa taacatii xaqiiqatan majaas awe isagaa isceebeeye wadaadkii baalka qoray hadduu xaqiiqatan ka dayn lahaa wadaadadu waa dhihi lahay majaas baa meeshu ku jira lakiin isagii baa ceebeeyey oo maashii macnaha waxay marada ka qaaday taasi horta waa mid a ah. midda kale macnuu waxa weeyaan dhulka ilaahay oo dhan baa mulkigayga ku jira xaqiiqa ahaan buuna mulkigayga ugu jira saas manaa majaaz ma ah xaqiiqatan buu leey ayib ta kale hadalkii sheekha hore wuxuu yidhi waxyaalihii la tiriyey oo dhan waa maqluubun ra'san calaa caqib sheekhu wuxuu hadalladiisa tiriyey ka mid ahaa sheekh maxamed sheekh cusmaan oo abyaad u tiiriyey sheekh cabdiqaadir jilaani macnaha iyagaa ku been abuurtay man waa lagu dul sheegtay taas waa intaa midda kale wahabiyadu waxay ku xadgudubtay xuquuqdii awliyada awliyada xuquuqdeeda intii ilaahay sheegay rasuulkiisana u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh in la sugo waa waajib wixii intaa dheeraadka ana darajada rasuulka in la gaadhsiiyo awliyada ma bannaana darajada ilaahay iyo waxyaalaha ilaahay gooni u ah in la siiyo awliyadana ma bannaana taasina meel kaga dhacbay awliyada ku tahay ee wax tar uma ah saas way macnaha awliyeku laguma xadgudbin laakiin xaddii ilaahay u yeelay hala joojiyo waxyaalihii ilaahay khaaska u ahaana awliyadu lama faragelin karto nebi maxamed baa ka cudur daartay salawaatu rabbi wasalaamu calayh taasina ceeb ma ah bal awliyada waxaa dhibaysa waxaynan meel ayna gaadhsiisnayn in la gaadhsiiyo waa dhib inay tahay baan idiin sheegaya nebiyullaahi ciisa calayhi salaam maalinta qiyaamada markuu yimaado maxaa lagu dhihi doonaa aanta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah nabiyulaahi ciisa inuu cudurdaartu markaa bilaabaya maadaa ku yidhi dadka ilaahayga dhigtaan iyo hooyaday nabiyulahi ciisa calayhi salaam baa odhanaya ilaahu kuma dhihin rabbigiin keligii caabudaan idhi ninkan sheekh cabdulqaadir jiiraani oo beri kaa meeluusan gaadhsiisnayn la laacaya ama baryayaaye isagii unbuu dhibayaaye waxba horta kuma biirinaya awliyada kalena waa la mid xaggii awliyada shareecadu dhigtay in la dhiga wey macnaa annaguna taan ku doodayna waa middaa waa lagu xadgudbay iyo cirdigoodii iyo nafteedii waxba ka odhan maayo manaaqibta sheekh cabdilqaadir jilaani sheekh maxamed wuxuu yidhi buu yihi shaxi kelimada shaxiga la yidhi shaxa waa macruufun fi luga waana talbiis buu yihi sheekh maxamed ma sheegin kelimo shadax la yidhahdo sideedaba hal mar afkiisa kama soo bixin kelimo shadax la yidhahdo walaha wax wey wax usii qoraa wey sheekh ayib isticaanada wuxuu yidhi istiqaasada sheekha kitaabkiisa ku soo arooray yuu istikaaro ka dhigay alxamdu lilah sheekha haddana dib u qiro wuxuu yidhi maye istikaara ku sugan u fiirsada wadaad kalena wuxuu yidhi istikaasay ahayd wadaadkii kalena wuxuu yidhi istikaaradu waa ku taallayo waa istikaaro laakiin wuxuu isku dayay inuu tabriiriyo siday istikaaro ku tahay marka istikaarada istikaadada dhowaxa doodna ku magacaw eh waa wax diinta khilaafsan xadiiska nabigana garmarsan way macna munaaqibkaan akhriyaa waana shadax aan macnihiisa la fahmaynin haddaan macnihiisa la fahmaynin diintii nebi maxamed la yimi salawatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisu ka soo xambaareen taabiciintu ka soo xambaareen ummaddu saa u kala dhaxashay na soo gaadhay waxaan la fahmaynin kuma jiro allahumma hal shay oo qur-aanku sheegay oo la yidhaahdo mutashaabihaat ayadana culimmadu ay tafaasiir siiyaan laakiin meesha waxaa ku jira muctaqad ay suufiyadu qabto la yidhaahdo cilmu lbaatin marna waxay ku magacaabaan alcilmu alladuni alcilmu laduni bay yidhahdaan waxaa la rumaysan yahay nusuustan oo dhan macno qarsoon oo baxar buxuur ah oo awliyadu un gaari karto inay leedahay hadalkan dadka carabiga yaqaani iyo dadkii yani qumanaa ay fahmayaan ujeeddadu maba ahaba waana baab siyaasad ah oo diinta in lagu dumiyo la doonayo ceebo fara badan iyo khaladaad fara badan iyo shirkiyaad fara badan in lagu dado mara lagu asturana la doonayo wax diintoo qarsooni ma uu jiro ayb wax diintoo qarsoon ma jiro allahuma aayaadka iyo nusuusta mutashaabiha oo iyadana qadarkeeda le mooyaane macna aayaddan la soo qaatay oo ku saabsan qisadii nebi muuse iyo khadir dhex martay jawaabo badan bay leedahay nebiyullaahi muuse calayhi salaam iyo khadir laba cilmi iyo laba di waxay kala haysteen laba risaalo xadiidka saxiixulbukhaariga laftiisa ku soo aroortay markay kulmeen nebiyullaahi khadir wuxuu ku yidhi cilmi waxaad taqaanaa aanan anigu aqoonin aniguna waxaan aqaanaa cilmi aan lagu siinin baa laysiiyey laba cilmi bay kala lahaayeen marka ha naloo sugo markaa in dadkan awliyadii aynan diintii nebi maxamed raacsanayne tii nebi khadar lagu soo dejiyey inay raacsan yihiin taa hala sugo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh diintuu la yimid wayaan midaan anagu raacsannahay midii khadir lafteeda culimmadu markay daraaseeyaan waxay leeyihiin shareecada daahirka ma khilaafsanayn sayna ku khilaafsanayn wiilka yarka a ah, dilkiisa qur-aankaa tacliiliyey xadiidka ku soo arooray ibn abi caasim uu ku wariyey kitaabkiisana nebigu wuxuu leey sal ly wasalam gaal isagoo abaa la abuuray fitnana waa looga cabsaday oo waalidkii inuu ku fitnona laga cabsaday maslaxa iyo mafsade hadday isqabtaanna maslaxadaa la rajaxaa halkaasay culimmadu ka abbaarayaan shareecada daahirkeeda xataa waafaqsanta middan age derbi baa la toosiyeyna waa tacaawun diinteennu ruux yani dhiban in la caawiyo sooma qabto maxaa dhiboo ku jira dad derbi ka dumaayo inaad kaalmaysood u toosiso maxaa ku qarsoona meesha ku jira shareecadana waafaqsane midda kale oo aad la duleeliyey qur-aanku wuxuu sheegay doontu markay soo socotay nin gaaloo inuu qaata doonaya ka horeeya dad masaakiinina waa leeyihiin oo ilaahay waalidkood u ammaanay maadaama doontani khatar ay geli doonto si loo badbaadiye qaar ka mida in la fujiyo waay maslaxo wey hadda lafteeda hadday isu kaa qabsato xoolahaagii adoo wata oo dhexda kusii jira haddii aad cabsato xoolahaaga qaar ka mida waad bixin kartaa si aad inta kale u badbaadiso soo saas maa ama waad ceebayn kartaa yani waxbaad ka saari kartaa daahirka shareecada iyaduna waafaqsantah aawe cilmiga ladunigiiyo waxaad sheegaysaan ma jiro waxaas macna ayib waa xadiis saxiix oo yani waxa weeyaan yani xadiidka inuu wiilku gaal ahaa xadiis saxiix wey mana shaki ma jiro mid ayb aayaadkaasi marka waa kuwa haddaan ka soo gudbo kitaabkan munaaqibkii shareecadu ka mid yahay oo qur-aanku ka mid yahay oo qur-aankaa ku yaalla oo awraad baa ku taalla oo culum aydan garanaynin baa ku yaalla waxayna culimmadu garanaynin diin ma aha carabigaa la yaqaanaa maad sharaxdaan oo macnaha aad idinku garanaysaaneen annagu garanayn dadweynaha maad u sheegtaan bilahi calaykum bal halla fahme waxaa la rabaa in wixii la caddeeyo mid baan idiin sheegaya hadda wadaaddo waxaa jira aan mawduuca ka doodaynin waxayna uga doodaynin kitaabkan qaadiriya rumaysan saalixiya ma rumaysan in xaqa laysku garab istaago walaalayaal waa baatil saalixiya waxay rumaysan tahay inuu kitaabka munaaqibkii baatil yahay in baailka laysku garab istaagana waxaa xaqa in laysku garab istaaga waajiba baailka aan laysku garab istaagin kitaabkan qaadiriyaa qabtaa qaadiriyana ka doday saalixiya waxay qabtaa inuu baatil yahay weligeed baa lasoo ahan jira waynu naqaanaa saas way macnaa dayib marka kitaabkii khaladaad fara badan baa gudihiisa laga soo saaraye khaladaadkiisii walaalayaalow qur-aan buu ka hor yimid sunnuu ka hor yimid waxbaa inoo duuganoo meesha ku qarsoon laf baa ku jirtee caddeeya waxa qarsoonee meesha ku jira annagu qur-aanka si uga hor imaanayay baan caddaynay ayib ictiraadaadkan kitaabka aanu ka soo saarnay yacnii waxa ugu badan ee lagu ictiraaday waxa weeyaan uun maxihiisa ma garanaysaan carabigaa la wada garanaya waa la sharxi doonaa baa la yidhi abyaadan oo dhan waxaad ogeydeen markaan mawliidka ka hadlaynay abyaad fara badan oo istiqaasa inaan kasoo soo qaaday soo garanaysaanoo shirkiyaada waa laga jawaabi doonaa culimadaa ka jawaabi doonta soo lama dhihin ilaa haya hadda ma haysaan wax laga jawaabi waa abyaadii mawliidka waan sugahayaa culimadii ka jawaabi lahay kuwanna waxaa la leeyahay waa laga jawaabi doonaa wax macnihiisu yahay baa la caddayn doonaa wardoodu saa kuma ansaxdee walaalayaalow dadka u sharxa waxani waxay yihiin shareecada qaabkay u waafaqsan yihiinna u sheega saasaa la doonaya macnaa mid aan anagu doonayna dadka codsanayna waa sidaa malakul jibriil baa wuxuu yidhi liahaba laka hulaaman zakiyan oo ilaahay u soo dhiibay wiilkii maryam nebi ciise calayhi salaam ayuu la mid yahay yani cabdulqaadir jilaani u fiirsada cabdulqaadir jilaani iyo malakuljibriil baa yaa la simaya markaasaa waxaa laleeyahay sidii uu wakiilka uga ahaa oo hawshan ilaahay uu ugu soo dhiibay u fulinayay buu cabdulqaadirna u fulinaya goortii loo dhiibay hawsha loo xil saaray aayadda u xil saartay xadiidka u xil saaray noo sheega